alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w slى allahu عlى muxamadi wعlى ali muxamed waxaynu ku soo jirnay qaybta ku saabsan altakhsiisu bالصifa waxaynu maraynay qaybta jiim ومن أمثلة التخصيص بالصفة قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ومن لم يستطع منكم طولا ku kasta oo aan kari karin xaaluu idinka idinka mid yahay طawlan yani xoole uu ku guursado aan awoodi karin أن yankixa almuxsanaati almu'minaati xoole aan awoodaynin si uu ugu guursado dumarka xorta ah ee mu'minaadka ah fa mima malakat aymaanukum min fatayaatikum almu'minaat yacnii ha guursado wax ka mid ah hablaha marka ay hanatay midigyaalkeennu ee mu'minaadka wax ka mid ah ha guursado marka laba sharti ayaa ku xidhan shardiga koowaad waa inaanu awoodi karin gabadh xora oo mu'minada wuxuu ku guursado waa inaanu awoodi karin gabadh xora wuxuu ku guursado waa inaanu awoodi karin shardiga koowaad shardiga labaadna waa inuu naftiisa zina uga baqay dalika liman khashya alcanata minkum labadaa shardi marka la helo waxa bannaanaanaysa addoontii in la guursado ayaa bannaanaanaysa mu'minadda ahayd marka fa lafdatu fatayaatikum lafdiga fatayaatikum caammatun caam weeye waxay ku caam tahay habloo dhan hablo addoommoo la mulkiyey oo dhan bay ku caam tahay khasasatha asifatu bilmu'minaat waxaa khasistay sifada lagu sifeeyey mu'minaat ayaa khasistay marka sifadaa waxaa ku baxaya haddaynay mu'minaat ahayn laba masalaa kala jira midna waa guurka la guursado gabadhii addoonta ahayd midna waa in milkulyamiin loogu tago milkulyamiin in loogu tagaa yada markaa shardigani uma dhigna ee mulkulyamiin yadu baabkii guurka waa ka duwan yahay waa nooc kale laakiin labadan sharti waxaa loo dhigayaa marka la doonaayo addoon in la guursado la doonaayo addoontaa nin kalaa leh yacnii ruux kale ayaa mulkiya isagii kama iibsanoo milkilyamiin gacantiisa uma soo gelin ee wuxuu odhanayaa inantan addoontaa ii guuri zawaaj bay isaga ugu tegaysa siday ugu timi waa inuu guursado waxaana de weli u noqonayo u guurinaya sayidkeedii mulkinaayey baa u guurinaya xalka caynkaas ah shardi ahaan waa la adkeeyo laba shartaa lagu xidhay waxaa sidaa loogu adkeeyey milkulyamiinkana aan sidaa loogu adkayn markan uu guursado ubadkaa waxay noqonayaan addoommo oo ilmuhu hooyada wuxuu ka raacaa xorriyada iyo markaa adoonnimada waa ka raacaa hadday xor tahay hooyadu ilmuhu wuxuu noqonayaa xor hadday hooyadu adoon tahayna yani wuxuu noqonayaa isaguna addoon buu noqonaya waa baabuzawaaj marka laga hadlayo laakiin umulwalad uu ka ilmo dhashanaayo oo isagu markaa uu mulkiyo dee ubadkiisa isaga addoomma u noqon maayaan ubadkiisii addoomma u noqon maayo hadduu doonaayo inuu guursadona dee intuu xoreeyo ayuu markaa guursanaya haddii kalena milkulyamiinkaasuu ku haysanaya haddii waxa weeye yani uu doono laakiin baabka guurka markay noqonayso addoon la guursanaayo addoontaa isagu ma mulkiyo cid kalaa mulkida marka labadaa shari ayaa lagu xidhaa marka mawdicu shaahidka ay culammadu u soo arooriyeen waxay tahay min fatayaatikum lmuminaat fatayaatikum waa caam oo waa lafdi jamaca oo macrifo loo idaafeeyey jamac haddii markaa macrifo loo idaafeeyana wuxuu faa'iideeyaa cumuum buu faa'iideeyaa kul lfatayaat baa soo gelya kullu fatayaatikum baa soo geliyey haddaba caamkii waa la khasiso waxaa lagu khasisay sifada lagu sifeeyey mu'minaat lagu sifeeyaa lagu khasisay waxa baxay hayru lmu'minaat oo hadday kitaabiye tahay xaalka caynkaasa markaa lama guursan karo iyadoo addoona lama guursan karo haddii la yidhaahdo sawta la banneeyey yacni dumarkii kitaabiyaadka ahaaye dhowr soonaa in la guursan karo sawti aayaddii maa'ida bannaysay waxaa la odhanayaa waxay culammadu yidhahdaan laba naqsi ma kulmaan addoonnimadii waa naqsi kufrigiina waa naqsi labadaa naqsi hadda isma raaci karaan marka maadaamay sidaas tahay waxaa loo jeedaa yacni baabka guurka markay tahay kitaabiyad iyadoo addoontu tahay ma guursan karo ee bishardi waa inay tahay almu'minaat sifada almu'minaat baana laga qaadanaya ee aayadda ku sugan marka waa takhsiis bisifa almu'minaat markii le waxa baxay hayru lmu'minaat kuwaan mu'minaat ahayn baa baxay sida kitaabiyadii o kale muminaadka waxaa loo jeedaa waa iimaankii waxa weeye sharcigahaa inay ku sifaysantahy ahlu kitaabka hadda la odhan maayo muminaat la odhan maayo ama waa muminiin la odhan maayo wadaad caana ayaa waxa uu yidhi oo kutubo iyo musanafaad qoray ya caalamkana ka caana ayaa wuxuu yidhi innagu waxaynu nahay mu'miniin yuhuudda iyo nasaaraduna gees bay mu'miniin ka yihiin marka ahluliimaanku ay isu yimaadaan yuhuud iyo nasaaro in ahluliimaan lagu sheegaa waa arin khalad ah waayo ilaahay qur'aanka wuxuu ku sheegay inay gaalo yihiin lam yakun aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wاlmushrikiina yani waxaa lagu tilmaamay yaga iyo mushrikiintuba inay kufaar yihiin saasaa lagu sheegay laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam iyadoo allah kufri ku sheegay saynu muminiin loogu sheegi karaa muminiin see loogu sheegi karaa laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha haaliu alaaa yani kufru allah ku sheegay marka mu'minaad marka la yidhahdo ahlu kitaab ku dhici mayso waayo yani kitaabiga beeniyey nebi moxamed sala allahu alayh wasalam oo rumayn waayo oo raaci waayey iimaan waxba kagama sugna kuwa nebiyada qaarkood beeninaya qaarna rumaynaaya waa ku ilaahay uu yidhi ulaa'ika hum lkaafiruuna xaqa yani marka waa gaalo gaalnimadoodu dhab tahay dhab ya waa gaalo gaalnimadoodu dhab tahay marka in ahlu kitaab lagu sheego yacni markaa kufri iyo gaalnimo iyo shirki iyo takdiib nebi moxamed ay beeninayaan ku sugan mu'miniin lagu sheegaa waa arrin khalada oo adilada kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca muslimiintaba khilaafsan marka almuhim almu'minaat waa takhsiis bisifa waxaa la mida xadiidka uu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam fi lghanami asaa'imati zakaa ariga foofa waxa ku sugan oo ka waajiba zako fi lghanami marka la yidhi waxaa soo gelaya ari oo dhan fi lghanami markii la yidhi waa caam ashaasi waxay noqonaysaa istiqraaqiya waa kulli kulli inta lagu bedelo ayaa macnuhu wuxuu noqon karaa sax iyadoo lafdiga hore caam yahay baa assaa'imati lagu sifeeyey waa sifo arigaas oo foofa yacni mid guriga calaf lagu siiyo caws loogu soo guro aan ahayn ee isagu daaq tegaya waxaa ku sugan zeko marka assaa'imati marka la yidhi waxa baxaya hayru saa'ima almacluufa baxaya adrhigii markaa yacni aan foofaynin oo isagu daaq tegaynin ee loogu keenayey guriga ama xerada loogu keenayey cawska lagu keenayo halkaa lagu siinaayey amaba la raashimayey isaga zaka kama waajibto assaa'imati wuu ku baxay waa sifo waa takhsiisun bisifati baa la odhanaya markuu halka hore kuu soo sheegaayey wuxuu yidhi sifadu waxa dhici karta inay hormarto mawsuufka ama la sifeeyuhuna dambeeyo waa dhici kartaa tusaalaheedu waxay tahay fii saa'imati alibili zakaa yacnii geela kiisa foofa waxa ku sugan zaka ayaa ku sugan saa'imati waa sifadii oo horaysa alibilina way dambaysaa waa mudaafu ilayhi sifadii oo horaysa ayaa wax khasisaysa mawsuufkiina uu dambeeyo oo isaga la dambeed sheegay ayaa haddana ha horayso sifadu ye takhsiiskii waa faa'iidaynaysaa oo geela aan foofin ee aan daaq tegin yacni zaka kama waajibto shardu takhsiisi bisifati mashaayikhdu waxay yidhaahdeen raximana allah wa iyaahum khaas yeelista shardigeeda bisifati sifada lagu khaas yeelayaa iyadana halkan baa lagu baxsinaya ama lagaga hadlaya waa cunwaan oo kale ay ka dhiganta wayushtaradu waxaa loo shardiyaa lidaalika kaa la soo sheegay oo ah sifada in wax lagu khasisaayo an takuuna asifatu inay noqoto sifadu mutasilatan bilmawsuufi mid la xidhiidhsan la sifeeyaha lafdan orah ahaan ula xidhiidhsan oo aan ka go'nayn kama fi sharti walistisnaa'i sida markaa arrinkaasiba ugu sugnaa shardiga iyo istisnaagaba ugu sugnaa yacnii soo reebista wax la soo reebaayo ilaa iyo kuwa adawaadka la mida wax lagu reebaayo iyo shardiga shardigii luqawiga ahaa sida itisaal loogu shardinaayo ayaa sifadana mawsuufka inay mutasilo la tahay baa la shardinaya asaynu hore usoo aragno kale marka sifada dee amsilo badan baa iska jiri karta mashaayikhduna tusaalayaal waa inooga sheegeen bacdi kaleynu ku kordhinina waa jiraan maala qawluhu tacaalى in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu in jaa'akum waa shardi faasiqun waa wasfi hadduu idin yimaado faasiq idin yimaado war idinla yimaado warkaa iska hubsada oo bimacnaa iska aqbalina ee inuu jiriya inaan u jirin bal kala caddaystoo hubsada faasiqun markii la yidhi waxa baxay khayrulfaasiqi baa baxay oo cadligii ah kii lagu kalsoon yahay marka kii siqada ahaa ee lagu kalsoonaa hadduu war idinla yimaado mafhuumu shardiga waxaa laga qaadanayaa isaga in la aqbalayo waayo haddii isagana layska hubsanayo kii cadliga ahaa warkiisii takhsiiska faasiq lagu gaar yeelay wasfigaasi macno gaara ma yeesheen dee gaaryeelista oo allah ku gaar yeelay wasfiga faasiqa ana waa inay macno leedahay oo faa'iida ku jirtaa xikmad baa ku jirtaa macno la'aan maaha marka faasiq markii la hayrulfaasiqi baa baxay oo cadligii ah marka macnuhu wuxuu u dhacayaa hadduu cadli yahay aqbala saasaa macnuhu u dhacaya haddii masalan lagu yidhaahdo laa tusaaxib ilaa mu'minan ha la saaxiibin muumin mooyaane ruux kale ha la saaxiibin hayru lmu'min yani waa lagu diiday inaad markaa la saaxiibto yani shakhsi muumina keliya la saaxiib marka xasriga iyo wasfiguba waxay faa'iidaynayaan labaduba yani hayru lmu'min inaan lala saaxiibayn saasuu faa'iideynaya idaa maa saxibta alqawma faasxab khiyaarahum baa shaacirku yidhi haddaad qowmka la saaxiibayso kuwooda wanaagsan la saaxiib khiyaarahum waxaa baxaya hayru lkhiyaari baa baxaya kuwaan khiyaarka ahayn ayaa baxaya wahaakada atakhsiisu bilgaaya nooca kale afraad ee mukhasisaadka mutasilka ah ka midi waxa weeye waa khaas yeelista ghaayada wax lagu khaas yeelo haayadu waa waxa faa'iideynaya shay meeluu ku dhammaadu faa'iideynaya haayatu shayi shayga haayadiisu nihaayatuhu waa meesha uu ku dhammaado walaha adawaatun haayada waxaa u sugnaaday aalado daallatun calayha ku tusinaysa hiya aaladahaasi waxay tahay ilaa erayga ilaa weyn ilaa kadaa marka la yidhaahdo waxay sheegaysaa ilaa halkaa in lagu dhammaaday saasay sheegaysa wa xataa ereyga xataa baa ka mid a ah. wa hiya xataada takhsiiska faa'iidaynaysaa allatii yataqadamuhaa waa tou ka hormaray cumuumun caamnimo caamnimadaasoo yashmulu caamnimadaasoo yashmulu camimaysa oo gaadhaysa maa bacdaha waxa ka dambeeyana caam ku noqonaysa oo gaadhaysa liannahaa tukhriju maxaa yeelay waxay saaraysaa maa bacdaha waxa ka dambeeyay ka saaraysaa min cumuumi ma kii caamnimadiisa qablaha ka horreeyey bay ka bixinaysa misaaluhaa tusaalaheedu qaala tacaala allah wuxuu yidhi qaatilu ladiina la dagaalama kuwii laa yu'minuuna aan rumaynaynin billaahi allaha aan rumaynayn walaa bilyowmi alaakhiri maalinta dambeo qiyaamada ana aan rumaynayn walaa yuxarimuuna aan xaaraantinimaynayn oo xaaraan ka yeelayn bimacnaa xaaraan ka yeelanayn baan u jeedaa oo u ictiqaadinayn ula dhaqmayn inay xaaraan tahay maa xarama allaahu ku ilaahay xaaraantinimay wa rasuuluhu iyo rasuulkiisu sala allahu aleyh wasalam ay xaaraantinimeeyeen xaaraanta sida looga xaaraan yeeshaa waa laba shay waa midda koowaadee waa in xaaraannimo loo ictiqaadiyaa waa midda labaadee waa in laga dheeraadaa ruuxi haddii aanu xaaraantii xaaraannimo u ictiqaadin oo u rumaynin inay xaaraan tahay walow haba ka dheeraadee xaaraantii kama xaaraan yeelan walaa yuxarimuuna maa xarama allah marka ictiqaad la ictiqaadiyo inay xaaraan tahay waa kow marlabaadkana waa ijtinaab laga dheeraado oo aan xaaraantii la samaynin oo lala iman sida xaaraanta looga xaaraan yeesha waa taas xalaasha yada sidee looga xalaal yeeshaa iyadu shay keliya u baahanta shaygaasi waa maxay waa in xalaashii xalaalnimo loo ictiqaadiyaa bes laazim ma aha shay kastoo xalaala qofku inuu sameeyaa laazim ma aha oo waa la iman karaayo waa samayn karaa xalaashii waana iska dayn karaa xalaal kasta ruuxu inuu sameeyaa mid waajib ku ah maaha laakiin maxaa waajib ku ah xalaashii inuu u ictiqaadiyo inay xalaal tahay marka xaaraanta in laga xaaraan yeeshaa laba shay bay u baahan tahay alictiqaadu walijtinaab xalaasha in laga xalaal yeeshaana shay keliyay u baahan tahay waa ictiqaadu annahaa xalaal walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluh walaa yadiinuuna aan ka diin yeelanayn diin alxaqi diinta xaqa aan ka diin yeelanayn oo min aladiina kuwii ka mid ahaaday uutul kitaaba kitaabka la sii xataa yucطu ljizyata ilaa ay jizyada bixiyaan can yaddin gacan xaggeed ka dhiibaan oo ka bixiyaan waxay bixinayaan wahum saakhiruuna walxaal hum yagu saakhiruuna ay dullaysan yihiin marka ilaahay wuxuu amray gaaladii ahlu kitaabka ahaa in lala dagaalamo qaatilu aladiina laa yu'minuuna billah ilaa laga gaadhaayo min aladiina uutuu lkitaaba haddaba waxaa lagu xidhay dagaalka lala dagaalamaye la amray la waajibiyey waxaa lagu xidhay haayo meeluu ku dhammaanayo haayadaasi waa maxay xataa yucطu اljizyata can yadin wahum saakhiruun ilaa markaa laga gaadhaayo la dagaalama xataadaasi haayo weeye dhamaanshay sheegaysa waxa ka horeeyaana waa mugayan haayaduna waa xataabaa baa faa'iidaynaysa waxa ka horeeyaana waa wixii haayada loo yeelay marka xataada waxa ka dambeeya waa ka xukum duwanaanaya xataada waxa ka horeeya xataada waxa ka horeeya waa inuu dagaalkaasi ma'muurun bihi yahay oo mid la waajibiyo la amray yahay waxa ka dambeeya waa ka xukum duwanaanayaayo yaga ha la dagaalamina hadday gibirka bixiyaan baa macnuhu dhacay ilamaa ay gibirka ka bixinayaan oo jizyada ka bixinayaan iyagoo dullaysan dhiibayaan weliba gacantooda ka dhiibayaan cid waa inayna wakiilan dulliga iyagaa lala rabaa waa inaanu odhan markaysagaa iga bixi waa inuu isagu la yimaadaayoo gacanta ka dhiibaa marka xaaladdaasi markay dhacdo dagaalkii lagu wadi maaye waa laga daynayaa marka xukumku wuxuu ahaa caam haayadaa khasistay haddaan la odhan lahayn xataa yucطuu ljizyata can yaddin wahum saakhiruun waxay noqon lahayd mar walba in lala dagaalamaa in lays amray gibir ha bixiyaan ama yayna bixin laakiin sidaa in loo camimo waxaa diiday oo khaas yeeshay gaayada laga daba keenaya lagu xidhay dagaalkooda oo ah xataa yucطu ljizyata can yadin wahum saakhiruun xataadaasi haayay faa'iidaynaysa xataa kastaa wada sidaa maaha aha yani waxa weeye xataada haayada faa'idaysaa marna waxbay khasistaa marna wax ma khasisto xataa aan haayo faa'iidayn oo macaani kale u soo aroortaa waa jirtaa marka xataada haayada faa'iidaynaysaa mar waxay u timaadaa taxqiiqu taxqiiqulcumuum caamnimaday sii xaqiijinaysa marna waxay u timaadaa takhsiis oo waxbaa wax lagaga reebaya oo lagaga khaas yeelaya taxqiiqulcumuumka markay u timaadaa waa maxay waa marka waxa ka dambeeya haddaan la sheegi lahayn ghaayadaas aanu soo gudageli lahayn waxa ka horeeya bes waxaa loo keenay cumuumka inay xaqiijisaa loo keenay laakiin marka uu geli lahaa waxa xataada ka dambeeya waxa ka horeeya gudageli lahaa haddaan xataadaa la keeni lahayn oo la sheegi lahayn markaasay takhsiis ka faa'iidaynaysa waa sida markaa misaalkan aynu haynoo kale xataa yucطu ljizyaa can yadin wahum saakhiruun axwaasha gaalada ahlu kitaabku maray jizye bixiyaan iyo maraynay bixin mar walba waa leedahay marka caam baa hadalka hore ku ahaa mar walba in lala dagaalamayuu faa'iideyn lahaa haddaan la sheegi lahayn xataa yucdu ljizyata can yadin marka mar haddii la sheegay xaaladdaa waa laga saaro waa laga bixiyo haayadaa wax lagu khaas yeelay waayahay taxqiiqulcumuumka markay u soo aroortoo kale haayadu ama xataa ha noqoto ama ilaa ha noqoto ama hayrkeed ha noqotee waxaa ka mid a uma atimu asiyaama ila alleyli soonka dhammaystira oo taam yeela ilaa habeenka laga gaadhaayo taam yeela ila leyli waxaa loo keenay taxqiiqu lcumuum baa loo keenay waayo ila leyli haddaan la sheegi lahayn maxalka soomku habeenka ka dambeeya maalintii la soomanaa ma aha leylkaasina ma gudageli lahayn laakiin cumuumka maalintee ka horeeya si loo xaqiijiyo caamnimadu inay sideedaa tahay la sii taxqiijiyo baa loo keenay ila leyli takhsiis looma keenin waxaa la mida salaamun hiya xataa maطlaci اlfajri habeenka laylatulqadrigu waa mid markaa salaam weeyi ama waa mid salaamo u saaxiiba ilaa waaga dilaaciisa laga gaadhaayo fajru saadiq u dilaacayo oo fajru saadiqu markuu dilaaco ma habeenkay ka mid tahay maya kama mid aha hadda xataadan haayadii maxay faa'iideynaysaa waxay faa'iideynaysaa taxqiiqulcumuum bay faa'iideynaysaa cumuumkunbaa la sii xaqiijinayaa ee musamihii leyl ku dhacaayey matlacilfajrigu soo geli maayo maalintuu ka mid yahay habeenka kuma tirsana wuxuu odhanayaa saaxibulmaraaqi wa minhu gaayaةu cumuumi yashmulu low kaana tasriixu biha laa yaxsulu wma litaxqiiqi اlcumuumi fadaci naxwu salaamu hiya xataa maطlaci wixii taxqiiqulcumuum u sugnaaday takhsiiska wax lagu khaas yeelayo ka tag tusaalaheedu waxay tahay naxwu salaamun hiya xataa maطlaci aayaddiibu ku ishaaraya fa inamaa qabla algaayati gaayada waxa ka horeeya wa huwa alamru waa amarka la amray biqitaalihim dagaalka lala dagaalamayo gaalada ahlu kitaabka caamun caam bu weeye yashmulu kula axwaalihim wuxuu cammimayaa xaaladahoodoo dhan ama wuxuu caam yahay xaaluu shamlinaayo cammimaayo xaaladahoodoo dhan falowla takhsiisu bilgaayati khaas yeelista gaayada wax lagu khasisayaa haddaynay ahaan lahayn ay mawjuudun mid jirta haddaynay ahaan lahayn mawjuudun mid jirta haddaynay ahaan lahayn la kunnaa waxaynu noqon lahayn ay la sirna ma'muuriina biqitaalihim qaar la amray dagaalka lala dagaalamayo gaalada ahlu kitaabka ah sawaa'un waxa isku mida actawu ljizyata jizye bixiye ah am lam yucطuuha sawaaءun icطaaءu ljizyati wa cadamuha saasaa macnuhu dhacay macno istifhaam hadda looma jeedo ee waxay noqonaysaa masder baa la dhalaalinaya waa sabkun min hayri saabik bacdina waatay yidhaahdeen hamsada lafteeda markaysagaa ha lagu daro ee xurufulmasaadirta ha lagu daro marka bacdi baa waxay yidhaahdeen xurufulmasaadirtaa lagu daraya sheikha khalaayini la yidhaahdiy baa ka mida jaamic duruus alcarabiya leh bacdi kalena waxay leeyihiin kuwa culammada kalena maya iyadoo markaa aan xarfigii masderigii aanu oolin ayaa masder la dhalaalinaya marka waxay noqonaysaa sawaaءun icطaaءu ljizyati wa cadamuhaa bay noqonaysa mubtadiya khabarun bay iskaga noqon waxaa isku mida yani markaa jizyo inay bixiyaan iyo inayna bixinini waa isku mid qur'aanka markay kugu timaadana waa saasi leeg ya sawaaءun calayhim aandartahum am lam tundirhum waxay isku mida indaaruka lahum wacadamu indaarika digistaad u digaysiyo digis la'aantaadu waa isku mid mubtadiya khabar bay noqon marka almuhim takhsiis bilgaaya waa saas waa garta waxay noqonaysaa haddii waxa weeye qudro iyo awood loo leeyahay dee labadaa mid ahaan bay ku dhacayaan laakiin xaalado kale way jiraanoo marka aan yani aynay suurtoobi karaynin jizye in laga qaado dee cahdi in lala yeesho quwo iyo awoodna muslimiinta aynay u lahayn dagaalka lala dagaalamayo Eh, waxay noqonaysaa in waxa weeye markaa cahdi lala yeesho marka waa xaalad saddexaad laakiin xaaladdaas saddexaad waxay ku xidhan tahay markaa cahdiga lala yeelanayo eh, in waxa weeye maslaxa ay ugu jirto muslimiinta taasaa markaysa waxaan yani eh, loo dhigaya laakiin xaalka kale ee muslimiintii awood badan tahay yani waxa weeye labada mid waa in laga aqbalaa labada mid waa inay yeelaan ima alislaam wa ima aljizya waana la ogsoon yahay cidda dee markaysa markaa dee meel u xoog yeelato oo yani markaa waxa weeye awood u yeelataa inay yani maamulka meesha iyo xukunka inay yeelanayso xukunka inay markaa yeelanayaan marka hoos noolaanta muslimiinta ay ku hoos nool yihiin ayaa marka waxaw gibirka noocaasa markaysaga ay ku bixinayaan yagu siyaalo kale ayay markaa dee sameeyaan oo dee waxa weeye yani cashuuro ayay markaysaga marka ka qaadaan yani markaa dadka yani waa nooc markaysa markaa waa yani dee iska iyaduba gibira ya cidda ku hoos nool yani cashuurahay ka qaadaan yani muslimiintu iyagu zakay bixinayaan laakiin gaal zake bixi la odhan maayo oo mutaalabo lagu samayn maayo inuu zake bixiyo yani cashuurihiina waxa weeye shareecadii meel kagama taal wax sharciga ku soo arooray maa marka jizyada markaa ay bixinayaan oo laga qaadayo cahdigii bay adkaynaysaayoo cuhuudda kale waa ka duwanta oo jizyadu waa cahdi abadi ah cuhuudda kale waxay ku xidhan tahay calaa xasabi almaslaxa markii la doonaa la ilqayn karaa oo haddii waxa weeye waima takhaafana min qawmin khiyaanatan fanbid ilayhim calaa sawa hadda ma aragta ta kale cahdigu markaa waxaw mid mustamira ma aha oo heshiis markaa joogto ah dee gaaladii in lala yeeshaa oo daa'im oo la odhanayo weligeen saasay markaa heshiiska inoogu ahaanaysa iyo nabadda yani waxa weeye markaa lama samayn karo waa inuu noqdaa yani ama mid e, mu'aqata oo zaman lagu wakhtiyeeyana sida saxiixa jamaahiirtu qabaan waxa ugu badan toban sano intuu nebigu sala allahu aleyh wasalam kula heshiiyey gaaladii quraysheed ama waa inuu noqdaa mid mutlaqa oo aan zaman iyo muddo la sheegin abadana la tilmaamin marka kaa mulaqaana xaalka maslaxa loo arko muslimiintu markaa inay ilqeeyaan oo markaysagaa fambid ilayhim calaa sawa dee way ilqaynayaan laakiin intaynay tallaabo riixin waa inay markaa u sheegaan oo yidhaha maanta laga bilaabo wax heshiisi nagama dhexeeyo yani saasay inoo tahay saas yadaa waa inay yidhahdaan laakiin khafle inay ku weeraraan markaa mid u bannaan maa jizyadii markaa waxay kaga duwan tahay horta dadka lagama wada qaado dumarkii laga qaadi maayo yani kuwii aan waxba haysanin markaysa waxaa laga qaadi maayo yani waxaa markaysaga laga qaadayaa waa kuwoodii ladnaa shareecadiina cashuur wax la yidhahdo laguma yaqaano marka muslimiintii baynay ku hoos nool yihin xuquuq baa loo dhowraya waa la daafacaya waa la ilaalinaya ya yani kuwaasoo dhan waxyaalahaasoo dhan baa loo samaynaya marka muslimiintii maadaamay ku hoos nool yihiin oo magan u yihiin xaq waxay u leeyihiin in la daafaco la ilaaliyo oo cidi aynay ku tacadiyin laa muslimiin walaa hayru muslimiin marka maadaamay sidaas tahay yani waxaa laga qaadaya markaysaga jizyada jizyadaasna wax badan maaha waa wax yar cashuurtay qaadaan baa ka badan cashuurtay qaadaan ayaa markaysaga waxaa ka badan waa sida <clears throat> marka takhsiis bilghaaya marka laga hadlayo waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood haddaba shayga haayada la dhigay wakhtiyada qaar inuu soo gudagalaa dhacda oo wixii ka dambeeyuunuu saarayo wakhtiyada qaarkoodna laftiisa in markaysa marka lagu bixinayo oo isaguna aanu soo gelin taas culamadu waxay u kala dhigaan daabi daabidka loo dhigaa waxay tahay haddii shayga haayada ahi muqayaha uu la jinsi yahay oo la nooc yahay oo wax ka baxsan aanu ahayn bimacnaa waxa weeye waa isla nooc isagu waa ku jiraya laakiin waxa ka dambeeya ka baxaya hadduu laakiin ka nooc duwan yahay yani wuxuu noqonayaa inuu saarayo faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi maraafiqdu gacmahay ka mid tahay marka garannay maraafiqda waxa ka dambeeya inay saarayso oo iyadu in la maydho aynay ahayn laakiin maraafiqda lafteeda miyaa la maydhayaa oo waxay raacaysaa xagga maydhista mise maydhisla'aantay markaa raacaysa waxay yidhaahdeen culammadu markaa waxay raacaysaa xagga maydhistay raacaysa waayo maraafiqdii aydiga lafteedii bay ka mid tahay waatay culammada qaarkood yidhaahdeen macal maraafiqi baa markaa macnuhu u dhacaya saasoo kale u dhacaya axaadiista nebiguna waa caddaynaysaayo nebigu sala allahu alayh wasalam dee marka uu maydhayo gacmaha ashraca fi lcaduudi waa ka xadiiska ku soo aroortay cududda wax yar inuu ka gelaayey yani si waxa weeye u xaqiijiyo inuu marfiqi wada maydhay ah, maala hadduu ka iibinaayo beer buu ka iibinaya markaasuu yihi beertan waan kaa iibiyey intaasaanan kaa siiyey min halkaa laga bilaabo ilaa gidaarkaa laga gaadho gidaarku hadduu markaa yahay gidaar guri oo beertii ka baxsan haayadii ma guda gelaa gidaarku iibka kuuguma jiro laakiin hadduu yidhaahdo geedkan laga bilaabaan kaa iibi waa beer baxday oo dhir leh ilaa geedkaa laga gaadho haddii waxa weeye markaa dhira ay tahay beertu yani labada geedee markaa haayadu eh, yani markaa laga dhigay haayat libtida iyo haayat nihaaya labaduba waa soo geliyaan laakiin haddii waxa weeye markaa aynay ahayn beertii mid markaa dhir leh dabeedna laba geedoo hareeraha kaga yaalu markaa yidhi geedkaa laga bilaabo ilaa geedka labada geed kuma jiraan iibka waa ka baxsan yihin daabidka noocaasay culamada qaarkood ay sheegaan atakhsiisu <clears throat> bibedeli bacdi khaas yeelista wax lagu khaas yeelo bedelulbacdi wax lagu khaas yeelo bacdi in la bedelo oo markaa shaygii laga bedelo idaa qulta markaad tidhaahdo akrimi alqawma karaameeyo sharaf alqawma ragga alculamaaa ka bedelo kuwa cilmiga le markaa sharaf minhum oo qowmka ka mid a sharaf faqad abdelta waxaad beddeshay cumuuma alqowmi cumuuma alqawmi qowmka cumuumkiisa ayaad beddeshay wa jacalta alikraama waxaad ka yeeshay sharfista khaasan bihim mid markaa culammada ku gaara yani macnuhu wuxuu u dhacayaa alculamaa waxaad ka beddeshay abdalta alculamaaa min alqawmi qawm baad culamaad ka beddeshay markaa qowmka marka ikraamkii waxaad ka yeeshay mid culammada ku khaas ah fahada albedelu bedelkani mukhasisun cinda albacdi usuuliyiinta qaarkood agtooda wuxuu yahay mid takhsiis faa'iidaynaya wa huwa صaxiixu waana sida صaxiixa culamada yidhi bedelbacdi waxbaa lagu khaas yeelaya waxaa ka mida ibnu xaajib baa ka mida bacdi kale usuuliyiinta ka midna waa ku raaceen aarka usuuliyiintuna may sheegin sidaas aawadeed buu odhanayaa taaj uddiin ibnu subki walam yadkurhu alakharuuna wasawabahu shaykhu اlimaamu bedelulbacdigu inuu wax khaas yeelaayo badanka culammadu may sheegin sheikhii imaamka ahaana waa taswiibiyo saas inay sawaab tahay buu ku xukumay isilaaxiisu wuxuu yahay hadduu yidhaahdo ashaykhu اlimaamu hadduu yidhaahdo aabbihii tacbiirkaasuu isticmaalaa ashaykhu alimaamu oo wuxuu isugu daraa ashaykhu iyo alimaamu buu isugu daraa waxay u sheegi waayeen usuuliyiinta badankoodu sida maxalliguba odhanaayo markuu sharxaayo lianna almubdala minhu fii niyati اطarxi falaa taxaquqa fiihi limaxallin yukhraju minhu falaa takhsiisa bihi waayo ka wax laga bedelaya wuxuu ku sugan yahay niyatu tarxi oo sidii wax la tuuro hadalka laga tuuray oo kalu ka dhigan yihi ya oo markaad tidhaahdo akrimi alqawma alculamaaa minhum markaad ka daba keento bedelku niyatu tarxi buu ku sugan yahay kaannahu in la tuurayoo isagu maqsuud aanu ahayn waxaa markaa maqsuudkii ku dhacaya kan lagu bedelay kaasuu ku dhacaya oo see qasdiga looga tuurayaa hadal lagu hadlay oo marka horena qasdan loogu hadlay waxaa laga tilmaamayaa tawdiica inuu ka dambe u yahay baa markaa loogu qasday laakiin asaalatan isagu inuu yahaan loo qasdin falaa taxaquqa fiihi limaxallin yukhraju minhu lama xaqiiqsanaayo maxal wax laga bixinaayo markaa khaas yeelisi ma jirayso oo marka la odhanayo waxbaa la khaas yeelay oo la saaray awalan waa in la helaa mukhrajun iyo mukhrajun minhu la bixiye iyo laga bixiye haddii sidii wax la tuuroo kale uu ka dhigan yaho maqsuudba aanu ahayn yani wuxuu ka dhiganya wujuuduhu ka cadami maxaa laga saaray markaa wax maxal wax laga saarayo la xaqiiqsanayaaba meesha markaa ma taal markaa bedelka sidaasaa bedelbacdiga aan waxba loogu khaas yeelaynin siday aarku mareen bacdi kale usuuliyiinta ka midii ah waxay mareen beddelka beddelubacdiga la yidhaahdo waxay gudageliyeen altakhsiisu bisifa oo nooc kaloo shanaad kamay dhigine waxay yidhaahdeen sifadii wax lagu khaas yeelayey noocaasunbay gudagelaysa ibnu najaar alxambali waa siduu markaa usuulkiisa ku maraayay iyo qaar kaleba marka takhsiis bisifay gudageliyeen ee qismi mustaqila kama yeelin mashaayikhdu waxay yidhaahdeen fahada lbedelu bedelkani mukhasisun cinda albacdi culammada markaa bacdigood agtooda waa mid wax khasisaaya weeyi wa huwa saxiixu waa qowlka saxiixa wa min amsilatihi tusaalayaashiisuu ka mid ahaaday qowluhu tacaala hadalkiisu allah u yidhi welilaahi ilaahay waxa u waajibay cala annaasi dadka korkooda ugu waajibay xijulbeyti beytka in la xajo man istaaaca ka bedelo naaskaa laga bedelayaa ay calaa man istaaaca ciddii kari karta korkooduu ku waajibay ilayhi sabiilan waddo uu ku gaadho beytka markaa awoodi kartaa ayuu markaa korkooda ugu waajibay ilaahay u waajibay oo korkooda ugu waajibay marka annaas yani waxa weeye waxaa lagu bedelay man baa markaa lagu bedelay marka manti waa bedel annaasna waa mubdelu minhu bedelkaasina waa bedelu bacdi fa lafdu nnaasi erayga annaas caamun caam weeye yashmulu almustaiica wagayra almustaiici wuxuu cammimayaa ka kari karaayo iyo kaan kari karaynin mid walba falamaa dukira markii la sheegay bacdahu isaga debedii bedelulbacdi beddelka bedelulbacdi la yidhaahdo la sheegay khasasahu wuxuu ku khaas yeeloo ku gaar yeelay bilmustatiici kii kari karaayey ayuu ku khasisa oo ku gaar yeelay oo annaas waxaa soo gelaya kii kari karaayey iyo kaan kari karayn mid walba haddaba kaan kari karayn waxaa lagu saaray man istaaaca yani kaasaa lagu saaray marka bedelu bacdigu qolada odhanaysa waxa weeye noocii sifada weeyo waa takhsiis bisifa waxay ka dhigantao kale man istataaca almustaiici ilayhi sabiila yani saasoo kalea macnuhu ka dhiganyay marka sifadii in wax lagu khaas yeelo kama baxaysabay markaa culamada qaarkood yidhaahdeen waxaa isweydiin leh haddaba marka uu bedelubacdigu uu yahay yani sifo yani mushtaqa uu yahay iyo markaanu ahayn mar walba ma takhsiis buu faa'iideynaya mise wuxuu ku gaar yahay sifo mushtaqa markuu yahay culamada qaarkood waxay iطlaaqeen mar walba waxbuu khasisaya walow sifo mushtaqaba yaanu ahaan tusaalihiisu waxay tahay wuxuu ku yidhi akrim qurayshan quraysh markaa karaameeyo sharaf banii haashima minhum bani haashim oo ka mida quraysh sharaf bani haashima waa bedel waana bedelulbacdi quraysh buu bedel ka yahay sifadii mushtaqa ahaydna ma aha haddana takhsiis waa faa'iidaynaysaayo ikraamka lagu amraayo wuxuu u sii dhacayaa in looga jeedo yani inaad bani hashim sharafto nooc kale ayuu bilaabayaa oo ah almukhasisaat اlmunfasila marka in sha allah halkaa isaga keen joogo beraynu ka qaadi doonaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk